الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فصل شروط صحته أي صحة الصوم أربعة أشياء إسلام وعقل ونقاء من نحو حيض وعلم بكون الوقت قابلا للصوم halkan waxaan ka gudagelaynaa waxaan soo marnay soomka maxaa maxaa waajibiya waan ka soo hadalnay shan arrimood haddii ay dhacdo in qofku inuu soomaa ay waajib tahay bisha ramadaan halkaana waxaa looga hadlayaa soomku soom saxiixa marka uu noqonayo oo soonkaagu sax uu yahay shuruudiisii maxay tahay waa shuruudu sixati sawmi halkan waxaa looga hadlayaa shuruudu sixati sawm shuruudu sixatihi sixati sawmi soomka ansixidiisa sharuudiyaalkiisii arbacatu ashyaa afar shay wey islaaman الشharط الأول islaamu islaamnimo wey qof aan muslim ahayn hadduu soomo soom ka ansixi mayo wa caqlu waa caqli ka labaadna والsharط الثاني caqlu waa caqli qofkii maala caqliga aan lahayn soomkiisa ma ansixayo caqli ma laha maalan waa waalan yahay ama waa ku yaroo khayru mumayis ahoon weli waxba kala soocin soomkiisu ma ansaxayo wa niqaa'un daahirsanaan weeyaan nadiifnimo min naxwi xaydin xaydee wixii la mida ah, waa xaydka nifaaska iyaa la mida ah. waa inuu ka ka daahirsan yahay oo nadiif uu ka yahay waa وعلم ogaal weeyaan kii afraad bikowni اlwaqti waqtiga ahaanshihiisa lagu cilmeeyahay qaabilan ku aqbalaya ou yahay lisawmi soomka waa inuu qofku ku cilmi leeyahay waqtigu inuu soom aqbalayo waqtigu inuu soom aqbalayo maalan labadii ciidood oo kale soon ma aqbalayaan hadduu si kasta u niyeysa soomkii inuu soomo u ciid ah soomkiisa waa eber soomkiisa ma ansaxayo marka waa inuu ogaadaa waktigu inuu soom aqbalayo waxaa iyadoon la mid a ah ayaamu tashriiqi oo kale saddexda maalmood oo ciidda la xiriirta ciid weynta ciidul adxa la xiriirta koob iyo tobanka laba tobanka saddex iyo tobanka iyagana soon ma ansaxayo marka afartaas waa shuruuda oo sowmka faslun shuruudu sixatihi ay sixati الsawmi soomka ansixidiisa shuruudiisii arbacatu ashyaa afar shay wey الsharد الأول islaama والsharد الثاني caqlu mid walba waxa ku baxaya waa inaad fahamto islaama marka lagu yihi maxaa ku baxaya waxaa weeya gaalkii baa ku baxaya soomkiisa laa yaصixu lahu sawma wacaqlun qofkii waa la iyo kii yaraa oon weliba mayis gaarin axadu tamyiiz wa niqaa-un daahirsanaan nadiifnimo min naxwi xaydin xayd iyo wixii lamida laga nadiifsanya gabadhii xaydku qabtay ama nufasadii alxaa'id wanufasaa soonkoodu ma ansaxayo wa cilmun ka afraadna waa ogaal bikown waqti waqtigu inuu yahay waktiga ahaanshihiisa lagu cilmi leeyahay qaabilan ku aqbalay oo yahay lisawmi soomkii aqbalay faslun shuruudu wujuubihi khamsatu ashyaa shuruudu wujuubihi wujuubi sawmi soomka waajibidiisa shardiyaalkiisii khamsatu ashyaa shan shay awal maxayd shuruudu sixa halkana shuruud lwujuub shuruud lwujuub kii hore maba ansaxin ma af hataa arimato haddii mid kamida qofka uu hayo maba ansaxi ma soon kama ansaxayni kana macnihiisu waxaa weeyaan qofka inuu soomka ku waajibo shardiyaalkiisa shuruuda wujuubihi wujuubi sawmi soomka waajibida shardiyaalkiisii khamsu ashyaa shan shay wey islaamun islam waa kow shantan inuu isla wada helo tan waxaa weeyaan shantan inuu isla wada helo oo shantan ay ku kulmaan islaamu wa takliifun waa inuu qofkani qof mukalafa waa inuu yahay almukalaf waa qof la kalifay kele qofkee la yidhaha mukalafa la yidhahdaa mukalaf waxaa la yidhahdaa waa qof qaangaarka caqlina leh albaaliqu alcaaqil min bani aadam albaaliqu alcaaqil min bani aadam ya waxaa la yidhahdaa mukalaf la yidhahdaa mukalaf waxaa la yhaha qofka caqliga leh oo haddana qaangaaray marka waa takliifun macnaheeda waa sidaas haddii kale lama makalifanoo shaqaba looma dirsan see wax ugu waajibaanba markaa waa idaaqa iyo awood soomka uu awoodo soomka hadduusan awoodin soomku waajibi maayo maba awoodaba soomkiiba wax ku waajibaya ma jiraan wa idaaqatun kart awoodid weeyaano karid uu karo qofku inuu awoodo qofkii soomka hadduusan awoodin haddee waajib kuma noqonayo wa sixatun caafimaad hadduu jiran yahay hadduu jiran yahayna qofka soom ku waajibi maayo waaba waxaad maaratay waxaa weeyaan maalmo kale waman kaana mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar sida ilaahay yidhiba subxaana wa tacaala qofka jibir jiran ama safar ku jira maalmahaas bishaas hadda inuu soomo waajib kumaha hadhow markii uu kii caafimaad kii jirana markuu caafimaado kii musaafirkii uu nagaado markaas soomka uu ku waajibaya marka waxaad leedahay wasixatun caafimaad wey wa iyo nagaansho shardi kale ugu dambeeya wuxuu yahay oo shanaad waa nagaansho ku waajibi maayo soomka qofka musaafirka ah inuu soo qadayaa waajibku amaahee ku ah waajibi maayo inuu maxay in yani hadda soomkii hadda sooma waajib kumaaha waiqaamatun hagaansho wey faslun shuruudu wujuubihi ay wujuubi sawmi soomka waajibidii shardiyaalkiisii khamsatu ashyaa shan shay weeyaan islaamun islaamnimo wa takliifun kalifid oo mukalaf qofka uu yahay wa idaaqatun iyo awoodid wa sixatun iyo caafimaad wa iqaamatun iyo hagaansho faslun arkaanuhu alaau ashyaa arkaanu sawmi alaaثatu ashyaa tiirarka soomka oo tiir ka mid haddii la waayo soomkaasi uusan jiraynin waxaa weeyaan waa saddex arkaanuhu arkaanu الsawmi ثalaaثaةu ashyaa niyatun waa niyo leylan habeen la niyeysto likulli yowmin maalin kastaba habeenimo la niyeysto soomkii fi lfardi soomka faradka soomka faradka ah qofku inuu habeennimo niyeysto soomka hadduu farad yahay farad markuu leeyahy soomka soomka bisha ramadaan keliya maaha kafaara ayuu ka soomayaa maxalkii qado ayuu soomayaa bil ramadaan ayuu soomayaa waxaa soomku hadduuba waajib yahay oo soom waajiba u yahay waa in la niyeystaa habeennimo marka arkaanuhu arkaanu الsawmi ثalaaثaةu ashyaa alrukn اlأwal niyatun niyo wey leylan habeennimo la niyeysto likulli yowmin maalin kastaba likulli yowmin maalin kasta soomka oo maalin walba la soomaya habeennimo la niyeysto wada waa maalin kasta ma kaafinayso sida madhabkeenu uu ku socdo inuu yidhahdo bisha ramadaano kale hadday dhalato bishaano bishii markuu arkay ayuu hi bishaanoo dhan waan soomaya haddaba bishaanoo dhan waan soomaya hadduu yidhaha madaahibta qaar kamid sida maalikiyadoo kale waxaa ku hafinaysa hadduu bisha marka ugu horreysa u yihahdo bisha dhan waa waan soomaya hadduu yihahdo bis niya dambe waajib maahay dhahayaan hal mar wada niyeysto laakiin sida aan loo dhigi karin bishaanoo dhan salaadda waan wada tukanayaa aysan salaadda niyadeeda uga kaafinaynin ayaysan u kaafinaynin midaana bishao dhan ayaan soomaya ee waa inuu sida salaad walba allahu barta ugu xirinayo habeennimo inuu niyeystaa inuu soomayo habeennimo inuu niyeysto ayaa la rabaa soomkii marka niyatun niyo weeye likulli yowmin maalin walba oo la niyeysto fi salaada faradka dhexdeeda waxaan dhihaha soomka faradkaa soomka faradka dhexdiisa waa inuu habeennimo niyeystaa waa kow ka labaad aruknu اthaani tarku mufdirin ku wax afuriya ka tegidiisa weeyaan wax alla wixii wax afurin jiray oo cunto iyo cabidi iyo jimaaci iyo wax alla wixii wax afuri oo dhan qofku inuu iskaga tago ayaan rabaa waa tarku mufdirin wey wax wax afuriya ka tegidiisa rugniga labaad muxuu yahay wax wax afuriya inuu iskaga tago daakiran xaalo uu yahay mid xusuusan isagoo xusuusan waa inuusan afka wax saarin isagoo xusuusan haddii qofku uu halmaamo waxyaabihii mufdiraadka ahaa ee uu cuno wuu cabay wuu cunay waa jimaacay haweentiisi jimaac looma haysto soonka ka buri maayo ma ka burayo soomke marka watarku mufdirin daakiran saasaa loo keenay haddii lagu dhilaa watarku mufdirin bis lagugu koobi lahaa oo daakiran aan lagugu dareen waxay noqon lahayd xataa adoo halmansan haddaad cuntid adoo halmansan haddaad wax cabtid haddoo halmaansan haddaad wax jimacdid soomka waa ebro noqon lahaa laakiin daakiran isagoo sooman inuu isagoo xusuusan inuu sooman yahay waa inuu waa inuu maxaa la yidhahdaa yacni xaaladda uu xusuusan yahay inuu isagoo yani soomkii waa inuu maxaa la yidhaahdaa uu ka tagaa waxa waxa furiya mukhtaaran xaaluya ku doortay yacni waa inuu ka tagaa wax wax furiya mukhtaaran isagoo mukhtaara waa inuusan shay mufdira usan taaban laakiin maxaan ku baxaya mukhtaarkii waa la qasbay waxaa la yidhi cun haddii kale waa lagu delayaa baa layidhi cun haddii kale waa lagu delayaa mukhtaar maa qofkii mukraha la yidhaha mukrah markaas waa ku la qasbay marka mukhtaaran waxaa ku baxay maa idaa kaana mukrahan haddii mukrah uu yacnii m wax cuno wax wax afuriya isagoo haddii la qasbay iyaduna maya waa sidaas hayra jaahilin hayra jaahilin jaahil kayrka isagoo ah jaahilkaasoo macduurin oo loo cuduray yacni maxay tahay hayra jaahilin macduur waxaa loola jeedaa qofkii haddii uu hadda soo islaamay jaahil macduura waa kee soomka marka la fiiriyo qofka mardhuu soo islaamay oo kale maalan hadda dhowuu soo islaamay qariib alcahdi biاlislaam aw kaana nashaأa baciida yani baadiyata baciida baadiye fog oo wax cilmiya iyo aysan ka dhoweyn culamo aysan u dhoweyn oo ku barbaaray ma yaqaano yani soomba cuntada oo la iska dhaafaa ma oga ama qofkii gaalo ahaa hadduu islaamnimo soo galay waa soonuu maqlay waa la soomaa waayahay waa soo marka laakiin ma moodo cabidda iyo cuntadu inay xaaraam tahay ma moodo waa loo cudurayaa labadaas qofaa loo cudurayaa labadaas qof jaahilan macduuran markuu leeyahay jaahil kasta ma aha laakiin hadduu inta magaaladan kore ku noolaaday xamaroo kaleu joogay oo cilmigu ka buuxo markaas haddaba hadhow waxaa la arka isagoo cunto cunaya maxaad u cuntay ma aan ogeyn ina cuntada beriso laga yeeli maayo ma laga aqbalaya taas qofka ugu yar qofka weyn waa wada ogyihiin in maxayd maarata oo xamar joogaa iyo meelaha la midka ah in ay xaaraam tahay qofku inuu cuno inay xaaraam tahay waa ogyahay isagu qof aan ogeyn ma leh marka saasuu ula jeedaa marka waa saas wey marka wuxuu yidhi daakiran watarku mufdirin shay wax afuriyo oo laga tago daakiran xaalou yahay mid xusuusanna oo yani maxaa la yihahdaa oo soomka yani daakiran lisawmi soomka isagoo xusuusan waa inuu markuu soomka xusan yahay waa inuu ka taga hadduu halmaamo soonkiisa buri maayaan dhahna ama cabo ama cuno mukhtaaran xaalo iyo ku doortay haddii uu qofku mukrah hadduu yahay ma afurayo isaguna haddii la qasbo ma afurayo hayra jaahilin ku jaahila ah. hayrkiisa xaalow yahay waa inuu ka tagaa shayga mufdirka ahaa jaahilkaasu macduurin oo loo cuduray ayra jaahilin jaahil hayr hadduu laakiin jaahil macduura yahay waxba ka burin maayoga wa saaimun yacni waa qof saa'im ah saa'im waa in maxaad maata la helaa qof sooma intaas weeyaan arkaanta oo yacni soonkuna waayahay kana waa ku daraynaa fasalkan waa iska sahlaya in sha allah faslun wayajuubu maca alqadaa'i lisawmi alkafaaraةu اlcudmaa والتacزيiر عlى maن أfsda sومه في رaمضاaن يوما كاamلا بجimاaع taami آaثimi bه للsوم qofkii marka bil رaمضاan ayuu afuray bil رaمضاan ayuu afuray maalin kamid afuray hadduu maalin afuro hadduu wax uu ku afuray baa la fiirinaya hadday cabid tahay ama cuni tahay qofkaasi waxaa weeyaan waa qof dembaabay dembi weyn uu ku dhacay aada u weyni badan ayuu ku dhacay waxaa la rabaana inuu soo qadeeyo maalinka isaga ah inuu maxay soo qadeeyo degdeg weliba usoo qadeeyo degdeg inuu usoo qadeeyo iyo waajib ku ah marka taasi waa sidaas hadduu ku afuray jimaac waxaan dhahna cabid ama cunid hadday tahay wuxuu ku afuray cabid ama cunid hadday tahay wuxuu ku afuray oo muqasir oo kiyoo gabood falay waa qofkaas dembaabay waxaana laga rabaa inuu soo qadeeyo maalinka isaga ah si degdegana weliba kusoo qadeeyo fawran haddii waxa ku afar u yahay jimaac xaaskiisiiba jimaacay jimaaca uu ku afuray hadduu jimaac ku afuray waya midda meeshaan looga hadlaya yacni eh, qeybta hore oo fasalkan yani masalada ugu horeysa wuxuu yidhi wayajibu waxaa waajibay maca alqada qadihii awla kii hore maxaa dhahan ha qadeeya bis qado keli maahan middan arrin weyna waajibka hadduu marba jimaac ku afaray waajib waxaa waajibaya maca alqada qadihina jirkiisa waxaa waajibaya lisawmi soomkii la qadeeyo alkafaaratu kafaaro ayaa waajibaysa kafaaradii alcudmaa ee weyninka badnayd kafaaradii weynayd kafaaradii weynayd baa waajibaysa maxayta kafaaradaas weyni kafaarada weyn hadduu marba uu maalin uu yacni ramadaan afuro jimaac ku afuray kafaarada waajibaysaa waxay tahay weyninka badani inuu qof xoreeyo addoon ah kow inuu qof qof muslima inuu xoreeyo ayaa waajib ku ah waa awoodi waayey hadduu awoodi waayey markaas waa inuu maxaa la yidhaahdaa laba bilood waa inuu soomaa oo xiriir ah shahrayni mutataabicayn laba bilood israaracsan waa inuu soomo markaas hadduu awoodi waayo yucimu sitiina miskiina lixdan miskiin ayuu quudinayaa oo badar siinayaa mid walba mud mudda acaam ayuu mid walba siinayaa marka saddexdaas arrimood taasa waxaa la yidhaha alkafaaratu cudma waa mid smiduu ku leeyahay wayjibu waxaa waajibaya maca alqada maalinkiina waa soo qadaynayaa maalink laakiin haddii uu yahay yani cunto cunay cabid ama cunto ay tahay wuxuu ku afuray halkii maalin waa qadaynaya dembi weyn u galay kanina dembi weyn u galay waxaana kafaaro u noqonaya umuurtan kaasina hana toobad keeno dembi weynuu ku dhacay maalinkiina ha soo qadaye laakiin maalinkiina kan waa soo qadaynaya kafaaradana waa bixinaya midka oo jimaaca ku afuray wayajib waxaa waajibaya maca alqadaai qadahila jirkiisii lisowmi soomkii la qadayo alkafaaratu kafaaradii baa ku wajibta kafaaradii alcudma ee weyninka badnayd wataziiru iyo weliba taziir waa in la taziiraa taziir baa waajibaysa yani taziirtu waxaa weeyaan maa yaraahu qaadin qaadi sharciga wuxuu arko hadduu inta laba dharbaax u geliyo dadka hortooda laba dharbaax u geliyo ama uu maxaad maaragtay laba ulood ku dhifto ama wax un ayuu ku samaynayaa qaadigii sharciga waa la taziiraya waa la canaananaya wataziir madaxa laga xiraya hadii la dhao ama waxa la kaba-la-aan magaalada ku mar waba waba qaadigu wixii uu doono maa yaraahu qaadin yani wa maa yaraahu qaadin yani inuu yahay shaygaas kownahu zaajiran lahu inuu ninkan zaajir u noqdo zaajir u noqdo wuxuu isleeyahay buu maarad ku samaynaya marka waa sidaas wataziiru saasa loola jeedaa yuu ku waajibayaa kafaaradaasi taziirkaasi calaa man qof qofkaas afsada sooma soomkiisa fasaadiyey qofkii soomkiisa fasaadiyey soomkiisibuu fasaadiyey fii ramadaana ramadaan iyuu kufiihi ramadaana ramadaan dhexdiisana uu soomanaa soomkii ramadaan ayuu fasaadiyey yowman ayuu fasaadiyey yowmkaasoo kaamilan oo dhammaystiran maalin dhammaystiran qofkii fasaadiyey haddana yowman kaamilan haddana bijimaacina ku fasaadiyey jimaac ku fasaadiyey haweentiibu u tegey hadduu xalaal u tago iyo hadduu xaaraan u tago isla mid bijimaacin jimaac ku fasaadiyey jimaacaasoo taamin dhammaystiran jimaac dhammaystiran ayuu ku fasaadiyey jimaacaasoo haddana aathimin uu dembaabayo bihi biljimaac jimaac uu ku dembaabayo lisawmi soomka darta ugu dembaabayo jamac waxaa jira uu ku dembaabayo qofkii laakiin lisawmi uusan ugu dembaabaynin ayaa jira oo maxay tahay maalan maalan qofkii yani maxaa la yihahdaa waa zinaystay inuu zinaysanayo waa ogyahay qofka in qof uu ka zinaysanayo waa ogyahay laakiin soomba waa halmaansan yahaba soomkii buu halmaansan yahay soomkii dhamaan waa halmaansan yahay zinada mis uga caddahay bas markaas qofkaas waa dembaabay muxuu u dembaabay min jihati zina laa min jihati sawm min jihati sawm u dembaabay lanna waaba naasin lisawm naasin lisawm soomka waa almaansan marka haddii marka ay saas tahay kafaaradaana ku waajibi oo uu yahay naasin lisawmi hadduu yahay uu yahay aathimin marka soom gaxooye bijimaacin jimaacaasoo taami dhamaystiran jimaacaasoo aaimin uu ku dembaabay bihi biljimaaci uu ku dembaabay maxaa ku baxay jimaaca dhan ba hadduusa ku dembaabeyn jimaaca dhan ba maxay hadduusa ku dembaabeyn oo maxaa dhacay qofkani musaafir u ahaa musaafir ayuu ahaa musaafirkii tarakasa waxaad maaratay eh, tarakasa bilfidr afarkii wuu ruqsaystay marka muxuu sameeyey haweentiisi la socotay waa u tegey ama addoontiisi ayuu u tegey safarka dhexdiisa ugu tegey oo jimaacay qofkaasi jimaaca kuma dembaabin maalinkaana awalba xaq u la inuu afuro meeshuu biyo ka cabi laha iyo cunto oo iyada ka dhigay wax dhibaata ma laha waxba ku dembaabi maayo mana dembaabin kafarana lagama raba ninkaas marka aaimin waa waa quyuud waay wax aan dhamin yowman kaamilan markuu leey maalin dhammaystiran muxuu ula jeedaa maalan qofkii waa qoraxdii markay sii dhacaysay isagoo isla qoraxdii waa dhacday ilaa daruuri waxbaa ku aadan oo meesha biyoyo iyadiu ka bilaabayba iyadiu ka bilaabay qofkaasi maalinkaa mmaxood maarata ma ma fasaadinin haddana bijimaacin jimaacaasoo taami dhammaystiran hadduu inta maalinka soomkii wa wa wa waa yacni jamaac oo khayru taam ah taataabasho iyo waxyaabo lamid ah ayuu taataabtay amase maxaad maaratay jamaac aan dhammaystirin oo naaqis ah oo yacni bilow bilow bisow ka dhigay maruusan dhammaystirin soomku waa buray laakiinse maxaad maaratay ma haddana aaimin ou dembaabiy hadduusan dembaabinna a ku baxday haddana bihi bisawmi soomka ugu dembaabi waxaa ku baxaya midii oo maxaa la yihahdaa bihi biljamac u ku dambaabay bihi biaaimin ku dambaaba u yahay bihi biljamac jamac ugu dambaabay waxaa ku baxaya midi oo musaafirka isagoo ah, xaaskiisa maxaa la yihahdaa lisawmi sooma dartiisna ugu dambaabo waxaa ku baxay isagoo musaafira ah, saasoo kale hadduu u zinaysto safarka dhexdiisa ku zinaysto isagana markaas uu rusaysay soomkii dartiis ayuu uguma dambaabin bal maxaad maarata wuxuu ugu dambaabay lizina midaas aan sheegnoo dhan calaa kulli xaal quyuudas marka ilaar ayuu kafaaradii weyneyd ee waajibaysaa marka waxaad leedahay calaa man qof dushiisa ayay kafaaradii ku waajibaysaa iyo taxsiirtii mankaasoo afsada fasaadiyey sooma soomkiisa fasaday fii ramadaan ramadaan dhexii soomkii ahaa waa fii ramadaan haddana soon qadaa hadduu soomay soon qadaa ayuu soomanaa markaasuu jimaac iyuu ku fasaadiyey soomkiisii isagana may lagama rabo kafaaro kale lagama rabo maalinkaas waa bura maalinkaas oo qadee waadna dembaabdo maadaama farad aad jebisay ila maalinkaan faradu ku ahaa mogtahay markaasuu jebi hadduu maalin sunnaa soomanaa isagoo maalin sunnaa iska sooman oo islaantiisa ku afuray waxba maba dembaabinba laa min jihati soom walaa min jihati اlyom walaa min jihati ay shay maad laakiin maalinkii maxayd maarata waxaa weeyaan maalinka xataa soo qaday ma la dhahayo ilaa soon sunna awel ba ahaa marka waa middaas calaa man afsada qofka fasaadiyey sowma soomka fasada fiihi ramadaan ramadaan dhexdiisa ou soomanaa yowman maalin na fasaadiye yoomkaasoo kaamilan dhammaystiran bijimaacin uu ku fasaadiyey jimaaco taamin dhammaystiran jimaacaasoo aaimin uu dembaabay bihi biljimaaci jimaaci uu ku dembaabay lisowmi soom dartiisa ugu dembaabay soom waxaan hadduu ugu dambaabay waa soo sheegay taasi waa saas wayajibu waxaa waajibay maca alqadaa'i qadiyada jirkiisi alimsaaku lisowmi fii sittati mawaadic waxaa waajibaya haddaba imsaak isagoo yacni maalinka inuu soo qadaya waajibtay haddana waxaa waajibaya maca alqadaa alimsaak afaysi ka joogsasho ka joogsasho maxay wax wax afuriyo inuu ka joogsado ayaa soom maalinkii uma xisaabsana maalinkii waa lagu leeyahay inuu soo qadayo ayaa lagu leeyahay ha lagu lahaadee haddana waajib waxaa ku ah inuusan afka wax saarin oo wax soon buriya uusan gelin yaa waajib ku ah si fiican meelahaas u fahma wayjibuxa waajibaya buu ku yidhi maca alqadaai qadihili jirkiisii alimsaaku baa waajibaya lisowmi soom dartiis loo afaysto oo looga joogsado imsaaq waxaa loo jeeda ka joogsasho wax u xafuriyo laga joogsado imsaaq la yihahdaa maalinkiina uma jiro soomkuna uma jiro waxaana waajib inuu haddana inuuinuusan inuusan wax u xafurin inuusan taaban i agee fii sittati mawaadic lix meelood lix meelood dhexdii ugu waajibaysaa lix meelood ayay waajib ku tahay alwalu almowdic اlأwal fii ramadaana laa fii gayrihi waa ramadaan dhexdiis laa fii gayrihi calaa mutacadin kay ku tacadiyey bifidrihi afurkiisa midka koowaad waxa weeyaan waa qofka horta waa ramadaan dhexdiis laa fii gayrihi ramadaan ayrkiis ma aha waa ramadaanaan joogaa markaas muxuu sameeyey mutacadin bifidrihi wuxuu yidhi maanta ma iska afurtid waa cunay waa cabbay markuu cunay oo cabbay soonkiiba soogan burin soonka waa burin soo ma soonka waa burin waxaa xaaraam ka ah ilaa qoraxdu dhacdo mar dambe inuu u laabto mar dambe afka wax ma saari karo hadda maalinkan waa buray laakiin inta maalin baaqi wax ka yihiin dadku markay afurayaan horteed saas afka waxuma saari karo waa inuusan afka la saari ilaa qoraad halkaas mar waa kaa tagta soonkiina waa buray inuu soo qadayo sooma waajibi haddana inta baqiyata nahaar afka wax ma saari karo marka wuxuu yidhi alawalu fii ramadaan ramadaan dhexdiisa yu laa fii kayrihi ramadaan kayrkiisi maya calaa mutacadin kii tacadiyey dushiisii yuu ku waajibay bifidrihi afurkiisa ku tacadiyey haddii ramadaan kayrkiis tahay maalan wuxuu soomana maalin qado ah ramadaan ma ah maalmo kale waa markaas maalin ramadaan uga tegey ayuu maxaa la yidhaha soomanaa laakiin bil ramadaan lama joogo hadda oo kale ramadaankaagii hore maalan ayaa so maalin kaa buray ood ugu kastay haddeertaana wasar qadee haddaad ku tacadiday in haddana afurto lagu dhihi maayo ilaa qorax ka raacdo afar ma lagu dhahay waxay khaas ku tahay bisha ramadaan ayaa arrinkaas khaas u yahay marka saas u fahm fii ramadaan ramadaan dhexdiis alwalu fii ramadaan ramadaan dhexdiis weeyaan laa fii kayrihi calaa mutacadin wuxuu waajib ku yahay imsaagii calaa mutacadin kii tacdiyey bifadli afrikiisa ku tacdiyey oo fii fii ramadaana laa fii kayrihi wahaani ka labaadna calaa taariki niyati habeenkii niyadii kii ka tegey leylan habeen niyadii habeenka la niyeysanayay kii ka tegey fi lfardi soon farada ayuu soomanaa sanfarada ayuu saamanaa markaasu haddaba waa iyaduna waa ramadaan bil ramadaana la joogaa markaasu haddaba habeenkii waa halmaamay niyadiibu halmaamay ramadaankii markuu habeenkii halmaamay subaxii la gaaray oon caawmaba aana xusa waa halmaamay inaan inaan niyeystaba waa waa halmaamay ma halmaanta xaa inta maalinka ka hartay waa inaad soomanaato waa inaad waa inaad afka wax saaren afka waxma saari karti imsaagaa waajib kugu ah maalinkiina waad soo qadaynaysaa laakiin wuxuu kala duwan yahin kii hore kan kana ma dembaabin wax dembi kani ma laha intaas uu xurmatul waktina u sooman yahay mumsik mumsik uu yahayna ajri wuu ka helayaa lianna isagu mutacadi ma uusan waa halmaamay halmaankan qofka looma haysto laakiin maalinka uma jiro calaa taari athaani ka labaadna oo imsaaga labaad calaa taarika niyati niyadu kii ka tego dushiisa ayuu haday leylan habeen la niyeysto fi lfardi soomka faradka oo ramadaan kaasna waad garatay wahaali midka saddexaad calaa man qof dushiisa u haday qofkao tasaxara suxurtay doonan xaalo uu malaynayo baqaaa leyli habeenka baqaanshihiisa uu malaynayo fabaana khilaafahu ninkaanu qolkiisa ku jiray wuxuusan habeennimaad maraysaaba habeena joogtaa u siray suxuuro ama saacaddu fiiri isagoo hurdaysan wuxuu mudo habeennimo inuu joogo ilaa salaaddi salaaddiis waad cadahayba aadaankii dhawaaqay wuxuu mooday aadaankii hore inuu yahay waa cunay waa ka noolaaday cuntadii hadhow bannaanka u baxay sawa barqadiiba waa mar horeyba salaadda subax dhalatay waxaa u caddaatay markuu wax cunaayey salaadda subax inay dhalatay ayaa u caddaatay qofka isagaa isaguna dembiile ma aha laakiin qofkaasi waajib waxaa ku ah ilaa qoraxdu dhacaydo afka inuusan waba saarin afka maxay inuusan waba saarin calaa man qof dushiisa yuu masaagi ahaaday mankoo tasaxara suxuurtay daanan isagoo malaynaya baqaa'a aleyl habeenka baaqaanshii isagoo malaynaya fabaana markaas wax caddaaday khilaafuhu khilaafu dannihi khilaafu maa danna wuxuu maleeyey khilaafkiisa caddaaday oo ah ilaa markii uu markuu suxuuranayo wixii uu malaynayay oo baqaaa leyl ahaa ayaa meesha ka baxay bes waxaa laga rabaa maalinkaasna inuu mumsik inuu ahaado soon uma jiro mumsik inuu ahaado haddana uu maalinkeena qadeeyo waraabic midka afaraad calaa man qof dushiisa qofku afdar afuray daanan isagoo malaynaya alguruuba dhicitaan fabaana khilaafu ayda tanna waa tii bedelkeedii cagsigeedii waay waxa weeyaan wuxuu islahaa qoraxdii waa dhacday hadhow biyo ka gaarsiiyey iyo wax la cuno waa cunay hadhow waxaa u caddaatay in qoraxdu aysan dhacsanayn laakiin ay ka qarsoonaatay yaa u caddaatay inta yara ka hartay waa inuu mumsik ahaadaa oo qoraxda dhicitaankeeda ka hartay maalinkaasna waa soo qadaynaya waraabicu baad leeda midka afaraad calaa qof dushiisa u ahday imsaagii manku afdar afuray daanan isagoo malaynaya alquruuba dhicitaan isagoo malaynaya fabaana markaas waxaa caddaaday khilaafuhu khilaafu dannihi baa caddaaday aydan wاkhaamis midka شhanaad calaa man qof dushiisa calaa man qof dushiisa yaa imsaaqi ahaaday manko baana lahu isaga u caddaaday yowma alaaiina maalinkii soddonaad oo min shacbaana annahu min ramadaan habeenkii a waxaa dhacday bishii soddonka shacbaan ayaa la joogaa habeenkii bishii waa raadiyey waa raadiyey waa raadiyey wuxuu yidhi bil lama arke eh berito waa iska soddonkii shacbaani maalinkii soddonaad iska seexo bes waa seexday hadhow markuu soo toosay subixii wuxuu arkay dadkii oo soomay war maxaa lagu soomay bisha waa la arkay hebel iyo hebela arkay hebel iyo hebel ayaa bishii arkay oo cadli ah lagu kalsoon yahay miy ahaa bis maalinkaas soon uma jiro laakiin muxuu samaynayaa waa soo qadaynayaa inta qoraxdu ka dhacaysana waa inuu mumsik ahaadaa marka waa sidaas walkhaamis kii shanaad imsaagga shanaad calaa man qof dushiisa ayuu ahaaday qofka baana lahu isaga u cadaaday yowma alaaiina maalinka soddonaad yaa u cadaaday min shacbaana shacbaan inuu ka mid yahay maya waxaa tia calaa man qof dushiisii ymasaagaad manko baana lahu isaga u cadaaday yowma alaaiina maalinkii soddonaad oo min shacbaana qofkii malaynayay yani maalinka soddonka maalinka soddonaad shacbaan inay tahay yaa waxaa u cadaaday annahu min ramadaan ramadaan inuu kulli cadaaday annahu min ramadaan ramadaan inuu yahay baa u caddaatay qofkaasna ilaa qoraxdu dhacdo mumsik waa inuu ahaadaa haddana maalinka isaga ah waa soo qadaynaya wasaadis ka lixaad calaa man sabaqahu maau lmubaalaqati min madmadatin wastinshaaq wuu soomanaa wuu soomanaa marka qofka saa'imka ah nabiga sala allahu alayhi wasalam xad ayaa loo deji markuu weysasanayo waa laga rabaa istinshaaqii weysada markuu istinshaaq oo sanka biyaha la geliyo iyo madmadadii luqluqashadii luqluqashada waa laga rabaa qofka saaimka kayru saaimka markuu weysaysanayo qof kasta waa laga rabaa laakiin xad ayaa loo sameeyo nabiga sal allahu alayh wasalam wuxuu yihi wabaaliq fi lst ilaa an takuuna saaima istishaaqa ku xeel dheero marka haddaadan soomanayn haddaad sooman tahay maya mubaalaqo lama samayn karo mubaalaqad waxa weeyaan inuu markuu luqluqanayo saan inuu yihaa madaxa taago ee markaas biyihiisoo tufa istinshaqana saanu leey markaas inta yihahdo markaas biyaha dhahaya waa marka oo uusan soomanayn laakiin markuu sooman yahay lama ogola saas inuu sameeyo ilaa an takuuna saa'iman buu yihi nabigu sal alla alah wasalam maxaa la rabaa biyaha afkaad ku qaadanaysaa hoosaad u jeedsanaysaa tuf waa tufaysaa markaa haddaan saan dhesanka markaas adoo sidii ah laakiin haddaa saan tiraahdo ay biyihii kugu cararaan adigaa le adaa doortay ikhtiyaarkaaga wey marka adaasaan doonta haddaba ha yeelin soonkii waa kaa buri soonkii waa buri ma buri ilaa qoraxda ka dhacdana waa inaad mumsik ahaata imsaaq ayaa kugu waajibaya maalinkaasina waa ku dhaafay wasaadisu buu yidhi midka lixaad calaa man qof dushiisa ayuu ahda imsaaqii lixaad mankaa sabaqahu isagoo u hormaray yacnii waa waxaa ku cararay wey maa un biyo ayaa ku cararay maa ulmubaalaqati xeeldheeraanshaha biyihiisiibaa ku cararay oo u hormaray calaa man qof qofka sabaqahu isaga u hormaray maaulmubaalaqati baa u hormarayoo ku cararay baa loo jeedaa oo min madbadatin luqluqasho ah biyahaasi wastinshaaqin iyo sandaarsasho sandaarsashadii iyo luqluqashadii biyahoodii ayuu mubaalaqa ku sameeyey biyuhu mubaalaqa ku sameeye ku cararay marka hadduu iskugu cararin waxba laguma haysto haddaan inta mubaalaqa samayso ad aysan kugu cararin soonkaag waa kuu jira laakiin di marba intaad mubaalaqa samayso biyo kugu carareen haddaad laakiin adoon mubaalaqa samayn u fiirso adoon mubaalaqa samaynin saana dhahday adoo sidaana biyaad ku saxtay waa kugu carareen mubaalaqana ma samayn soonkuba kaaburi maayo markaas leanna wuxuu ka dhashay shay lagu faray iyo mubaalaada e, e, e, cararidan ay ka dhalatay saa darteed in lagu faro iyo in soonka kaaga baro la isu kaa dari maayo adoon biduuni mubaalaga haddii biyi ku cararaan qofkii ma yani ma loo haysto soonka buri maayaba marka saas wey calaa man sabaqahu maau lmubaalagati min madmadati wastinshaaq macnadu waa saas wey wallahu subxaana wa tacaala aclam